هدو هدانا انتا وقت قداران وسجودي كنقضه وكن نقضه إني مركا وأنصحي سو قيدك وطال الفصل عرفا uu markaa u yaalo qofkii ogaan uga tegey iyo kii saahiga ahaaba hadal macnihiisu sidaa yahay ayaa ku jirtay muctamadka madhabkuna sidaa maaha waa khilaafulmuctamad wey muctamadka madhabku qofkii caamidka ahaa ee ogaan uga tegey sujuudu sahwiga waxba yaanu hadduu doono waktigu dheeraaninbe kuma soo noqonayo o inu ku soo noqdo waxba u asixi mayso muctamadka madhabku waa sidaa kan loo eegayo waktigu miyuu dheeraaday mise muu dheeraanna waxa uu noqonayaa kii saahiga ahaayee markaa ilaawey in sujuudu sahwi lagu leeyay waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa qowlka ay leeyihiin labada sheekh raxmat ullaahi calayhima faslu fii axkaami muxaramaati alixraam fasalkani waxa uu ka hadlayaa qofkii marka uu xarmado ee xajkii uu xidho ama cumradii uu xidho waxyaalihii xaaraanta ka noqonayay wahiya muxaramaadku maa yaxrumu waa wixii qofka xaaraan kaga noqonayay bisabab alixraam xidhashada uu xaj ama cumro xidhay sababkeeda wixii xaaraan kaga noqonayay ayaa waxaa la yidhaahdaa muxaramaat alixraam wayaxrumu waxa xaaraan ka noqda cala lmuxrimi qofkii xarmanaa casharatu ashyaaa toban shay baa xaaraankaa axaduhaa midka koobaad lubsulmakhiiti dharkii tollaa inuu xidho ka qamiisin sida shaarkii oo kale ama khamiiskii yacnii maro oo gacmo leh baa la yidhahdaa af sida shaarka kaynu naqaano waa qamiis sidoo kale kan aynu markaa inagu khamiiska u naqaano isaguna qamiis weeye iyo maaragtay xataa diricii markaa dumarku ay xidhanayeen gacmaha lahaa toobkii waa la odhanayaa qamiis wey waqabaain waxaa kaloo isaguna xaaraan ka ah markaa qabaagi qabaagu horena waynu soo marnay baa laga yaabaa waa maro sidaa markaa la ysugu dul tuuro garbaha la soo saaro markaa ilaa markaa intaa dhabarkiiyo intaana qarisa markaa meel gacmo laga saarna way yeelan kartaa inaanay lahayna way dhici kartaa afkan hore way ka bannaan tahay afkan hore way ka bannaan iskuma xidhna kaasina qaba kaana la xidhan maayo wa khufin khufkii la xidhan maayo wa lubsi lmansuuji wixii markaa la nasjiyey nasjintu waa samayntii marada marka de mansuuj oo dhan yani maradii lama diidane laakiin maradii loo tolay ee loo sameeyey qaab ay xubin markaa qariso maradii xubin qaabkeed loo iay loo tolay ee loo sameeyey ayaa markaa iyaduna xaaraana ka dircin sida markaa qaab dirac tii loo nasjiyey weeye yani diracii mararka qaarkood dee maro laysku maryo laysku talay buu noqonayaa maryo markaa marka hore fidsan oo dee laysku talay oo deetana dirac laga samey noqon karaan marka u horeyse marada la samaynayaba in qaabkii diraca loo sameeyo oo makiinada marka horeba loogu sameeyana way dhici karta marka ama naskigii hore sidaa ha ahaado ama khiyaaa ha gasho marka khiyaaa af carabiga waa maro maro lagu qabtay oo lagu talay nasjina waa mara duntii marka la samaynayo marada laga dhigayo oo laisdhexgelgelinayo isdhexgelgelintaasaa nasji la yidhaahdo marka tii laisdhexgelgeliyey qaab markaa xubin qaabkii markaa loo sameeyey iyo tii laysku tolay ee iyadana laysugu tolay si ay markaa xubin u koobto oy ugu wareegsanaato kuwaasoo dhan ayaa mamnuuca awilmacquud ama kii markaa la guntay oo iyadana loola jeedo mara markeed hore si fidsanba loo sameeyey laakiin adigiibaa isku xidhxidhay deetna waxay noqotay wax markaa xubnihii qaar qarinaya ka libdin waaba sida markaa libdigu marka waa suuf ayaa maaratay libdi la odhan jiray laakiin imika waxay ujeedaan suuf markaa dee markaa laysdhex gelgelinayo o laysku gunguntayo oo meelo markaa laysdhex gelgeliyo sidii bandhalladoo kale la ysugu xidhxidha leh deetna markaa xubnihii koobaya marka ama xubin gaara ha koobo ama jirkoo dhanba wax koobaya ha noqdo kol haddaanu waxaani wax fidsan oo aad sidaa isugu laabaysa aanu ahayn ee uu yahay wax markaa u samaysan hay ama qaabkii xubinka ama qaabkii jirkao dhan u samaysan sida macawistii oo kale mamnuuc buu noqonayaayoo lama ogolaanayo haddii aad adigu markaa isku gunudood saa isugu xidhxidhana iyadana la ogolaan maayo fii jamiici badanihi waa kaas ka macquudka ee la diidayaa waa jirkoo dhankii markaa lagu guntay laakiin haddii maalan gu-i isugu usoo huwatay aad meel yar ka gunudo ama guntigii markaad xidhanaysay aad xaggii sare ka gunudo isagana laguu diidi maayo laakiin inaad ama qodax ku xidho ama aad bandhalabo u samayso ood gebigiisiiba sidaa isugu wada xidhxidho iyaan la ogolay wahaanii ka labaad markaa dee maca muxuu iyo waxyaalahaas kabihii markaa wax badan qarinayay iyagana lama ogola wathaani ka labaad takdiyatu ra'si madaxa in markaa la qariyo aw bacdihi ama qayb madaxii kamida la qariyo min arajuli madaxii markaa ninka xaggiisa ka ahaado yani madaxii ninka ninka madaxiisii in wax laga qariyo ama la wada qariyo ayaa mamnuuca bimaa wax lagu qariyo yucaddu saatiran curfi ahaan wax markaa madaxa asturan noqonaya koofiyad cumaamad maro markaa sidaa loo soo huwiyey ka cimaamatin sida cumaamadii waiinin iyo dhoobo saatiran hadii qofkii marka saa loo eego qof madaxii maaragtay duubtay oo madaxa qarsaday aan lagu tirinaynin lam yadura dhib keeni maayo ka wadci sida isagoo gacantiisa saaray calaa bacdi ra'sihi madaxii wax ka mida qoraxdii iyo waxbao deetana saasuu madaxa yar yidhi ama waabuu iska xoqanayay oo madaxiiba markaa waxa wey gacanta saaray dee waa qof madaxa qarsaday lama yidhaahdo qofku gacanta madaxa saaro madaxiibuu qarsaday lama odhanayo wakan khimaasihi waa sida isagiioo muquurto fii maain biyo duu biyo muquurto dee madaxiisii u qarsoomaya laakiin dee lama odhanayo madaxiibuu asturay oo madaxiibuu qarsaday lama odhanaye biyuu muquurtay unbaa la odhanaya nin markaa madaxii asturay ma noqonayo wastidlaalihi bimaxmilin iyo inuu markaa uu hadhaysto oo kale maxmilkii wixii markaa la duldhigi jiray ciyaalkii waxaa loo samayn jiray si loogu qaado oo markaa qayb hadhaysanna lahaa qayb markaa dusha ka soo iyo meel markaa sallaxan oo dee hoostiiyo xaggii markaa la fadhiisanayay dadka waaweyn iyo iyay u samayn jireen markaa waxaan dusha ka soo dadan ayuu markaa maxmilkii noqonaya ka noocaasa iska dallaayadba haddaad doonto dhaho dallaayadii markaa gurada loogu sameeyey qofka ama gaadhiga dushiisaba dallaayadii qof ku samaysa ama saqafkii gaadhiga lama odhanayo waa saatir lama odhanayo qofkaasi waa qof madaxii qarsaday lama odhanayo qolyahan shiicada waxay sameeyaan basaska ay raacayaan bay madaxa ka gooyaan iyagoo ka baqaya in markaa madaxii ay qariyaan markaa gaarigii waxaad arkaysaa un saqafkaa sare lala kacay oo markaa la dhex farfadhiya baski isagoo intaa sare ka maqanta marka dee waa noocuun iska bidcadooda unbay noqonaysaa waxa maaragtay wax looga baahan yahay in gaariga madaxa laga jaro ma jiro guryihiiba waa la hoosgelayaa lama odhan in yaan la gelin hadday saas ay wax ku wadanaya hawsha noqon lahay dee guryahana inaanay gelin banaanka weligood joogjoogaan iyay noqon lahay wa in masa ra'sahu maxmilkaa ama markaa dallaayadaasi hadday doonto madaxiisaba qofka ha taabata eh iyadu dhib ma oo dee waxaani wax markaa madaxa inuu qariyo loogu talagalay ma aha wa taktiyatu lwajhi waxaa kaloo mamnuuc ah wejigii in la qariyo kanunbuu hoosgelayaa maarata mid saddexaad ma aha aw bacdihi ama wejigii qayb ka ah min almarati aggii dumarka xaggii dumarka iyaga la odhan madaxa fayda madaxii way qarsanayaan laakiin wejigiibaa iyaga ixraamkoodii uu noqonayaayo wejigii iyaguna ma daboolayaan oo ma qarinayaan bimaa yucaddu saatiran wax weji qarin loogu talagalayoo markaa wii wejiga lagu asturayey lagu tirinayo kaa markaa ku qarin maayaan wayajibu calayha gabadhii waxaa ku waajiba an tastura inay ka qariso min wajhiha wejigeeda maa laa yataataa wixii aanay suuragal ahayn satru jamiici ra'si madaxoo dhan inay qarsato ilaa bihi inay isagana raacisa mooyaan yani gabadhii inay madaxii qarisa waa laga doonaya wejigiina inay faydaan laga doonaya oo aanay qarinin markay xarman tahay hadaba dee madaxii markay wada qari istiraahdo wejigii qayb yarbay maradu ka gaadhaysaa ma suuragal aha inay markaa kala ilaaliso wejigiina inay wax ka gaadho madaxiina ay wada gaadho markaa wuxuu yidhi intaa yaree markaa markii si madaxii wada qariso ay wejigana ka qarinayso iyadu marka horeba waajib bay ku ahaydoo si madaxii u qarsoomo dee inay wejigii marada soo gaadhsiisaa waajiba laakiin wixii intaa ka badan ayay feedaysaa oonay qarinaynin walaha gabadhii waxaa u bannaan an tusbila inay ku sii dayso calaa wajhiha wejigeeda hawban maro mutajaafiyan canhu ka durugsan koofiyad iyo wax gashato inay maradiina sidaa usoo hagoogato koofiyadaasi markaa ay maradii xaggaa ka marto taas markaa loo diidi maayo laakiin wixii wejiga lagu xidhaye wejiga markaa ku dheganaanaye niqaabka ahaa iyaa loo diiday bikhashabatin inay markaa loox oo kale ku xidho wanaxweeye wixii lamida ah sida koofiyadahan la isticmaalo oo kale walkhunha labeebkii كما قال القاضي أبو الطيب سيده يري إمامك القاضي أبو الطيب الطبري يؤمر وحل فريا بالستر إنه مركا مدحي أسطره مدحي إنه أسطره أيال فريا ولبس المخيط مركي مركا طلانا وحلو سيدي الضمرك إنه أهقوكته أيال فريا لأنه الدمر يهي بعد دعي كريس مركا مدحي فيدا ما يحبنه كلا وجهه أبو مركا كإلالنا إياه إنه أسطره hadduu madaxii iyo wejigiiba asturo fidyadiibaa ku waajibi oo dee ama waa rage madaxii waa ka qariyey ama waa dumare waa ka wejigii qariyey laakiin haddii wejigii uu faydo madaxii unuu qariyo markaa xaalada iyada ah waxba ku waajibi maayaanoo fidyo laguma laha maxaa yeelay de waxa weye waxaa dhici karaysa inuu dumar yahay alqaadi abuayib abari aahir ibn cabdillaah ayaa magaciisa la odhan jiray aimadii waaweyneyd ee shaaficiyada ayuu kamid ahaa sheekh culamada madhabka kamid ah abu isxaaq ashiraazi la yidhaahdana sheekhiisii uu kasoo hoosbaxay ee ardaygiisa koobaad ahaa ee markaa xalqadiisa markaa ugu soo celiya ardayda weeyaanu sheekhana markaa abu isxaaq ashiraazina sheekh u ahaa abuayib atabari culamadii baqhdaad buu ahaa boqol iyo laba jir buu ku dhintay isagoo aragiisii iyo indhihiisii iyo maqalkiisii iyo garaadkiisiiba taam boqol iyo laba sannadood buu jiray afar boqol iyo kontonkii hijrada nebiga caleyhi salaatu wasalaam ayuu dhintay yani waxaa kun sannadood baa laga joogayaa insha allahu tacaala sideed sannadood kadib dhimashadiisii kun sannadoodoo gawa ayaa laga joogayaa kolkuu afar boqol iyo konton dhintay imikana kun iyo afar boqol iyo labiyo afartan baynu marayn sideed sannadood kadib haddii sanad guuradii kunaad ee abu ayib maaragtay la qabto dee waa khayruno markaa sheekha iyo juhuuddiisii laga sheekey wuxuu ihi yumaru bisatri marka gabadhi waxaa la farayaa buu ihi sheekaasi inay khunfihii labeebkii inuu markaa madaxii qarsado wa lubsi ilmakhiid uu markaa xidho tollaa wa ama alfidyatu fidyadu iyadu فالذي عليه الجمهور علماء سيبدن وحوي آه، أنه هذه قفك إن ستر وجهه وضو وجهك كليا قريو أو رأسه لبيبك أما مدح كليا قريو لم تجب الفدية نكا فدية لغم لها ومحال لو يلوى للشك مدح كليا هدو قريو فدية لغم لها محا يالي دينو الدمر يايبا لغيا وجهك كليا هدو قريانا فدية لغم لها ومحا يدانا دعي دينو الرق يايبا لغيا رقنا دي وجهك قريا محبا لغم لهين marka hadduu labadii mid ahaanun qariyo fidyo laguma laha wa in satarahumaa hadduu labadiiba labeebkii uu qariyo madaxii iyo wejigiiba hadduu duubto wajaba dee way waajibtay ilan labada midunbuu noqonayaa dee labada markaa waxa weyaan labadiiba wax ka mamnuucana wuu sameeyey wthaaliu qodobka saddexaad tarjiilu ay tariiuwaa tasriixu shacri waa tima kadaa sidaas ayuu cadahulmusanifu sheekan abushujaacihi uu ugu tiriyey in timahii markaa la feedho ama la shanlaysto min almuxaramaati waxyaalihii qofka muxrimkaa xaaraanta ka ahaa buu ku daray shanladii ama timo feedhashadii laakin aladii fii sharxi lmuhadabi hase ahaatee buu yidhi sharxa muhadabka imaamu nawowi sida ku qorani waxa weeye annahu makruuhun waa karaaha uunoo waa mid laga fiican yahaye inaad timaha maarata shanlaysataa ama aad feedhataa xaaraan maaha saasaana muctamada culamada qaarkood waxay ku fasireen tarjiilu shacarkan oo laga yaabo markaynu abashdaa sharaxayn inuu sheegnay in subag la mariyo subag markaa lagu feero markaa subag in la mariyo iyadu waa mamnuuc oo lama ogola inaad subkato timihii jirka kale waa iska subki kartaa laakiin timihii inaad subagto ama aad saliiddii markaa marsato iyada lama ogola wakadaa waxaa kan lamid ah xaku shacri timihii in lagu xoqo bidufri ciddadii inaad madaxa xoqato iyaduma bannaan tahay iyaduna waa makruuhu Eh, xaaraan maaha haddaanad timihii jarjarin haddii markaad sidaa tiro aad tima soo goyso ood og tahay timahaas inaad hadda jartay markaa waa lagaa dooni fidyadeedii baa lagaa dooni ama wixii ka waajibay laakiin haddaad xoqatoy tima soo daataan ma garanaysid maadaa gooyey mise marka horeba wax go-anoo meesha iska saaran bay ahaydoo kolkaad xoqday soo daadatay markaa kol haddii shakigaasi jiro waxba fidyadii markaa kugu waajibi mayso waraabicu afraad xalquhu ay shacri qofki inuu timihii markaa uu xiiro aw nadfuhu ama uu rifo aw ixraaquhu ama uu gubo walmuraadu maqsuudku waxa weeye isaalatuhu in timihii la gooyo uun biayi ariiqin kaana qaab alla qaabkii la doonaba ha loo gooyo ama hala xiiro ama hala gaabiyo ama hala rifo ama markaa waa haba la gube timihii in la gooyo uun weeye walow naasiyan waliba hadduu doono qofku haba noqdo mid isilowsan isagoo isilowsan buu timihii iska xiirta de waa laga doonaya ama mudarba ha noqdo mid markaa loo dhibgeliyayoo dhibaata haysato ku qasbanba ha noqdo waa laga doonayaa fidyadii waalkhaamisu ka shanaad taqliimu aladfaar cidiyaha inuu iska guro ay isaalatuhaa waa in laga zuuliyo min yadin gacantii aw rijlin ama ama lugtii cidiyihii laga guro laga zuuliyo iyadana markaa de waa arrin xaaraana aan bannaanayn biqalmin waxaa markaa laiska gurid ha noqoto aw hayrihi ama si kaleo markaa loo jabiyeyba ha noqotee ama sidii de laysaga guri jiray maarata ciddagurta layskaga guraya ha noqoto ama si kaloo loo gooyeyba ha noqotee iyaduna mamnuuc wey ilaa idankasara inuu jabo mooyaane bacdu dufuri lmuxrimi qofkii xarmanaa cididiisii wax kamid ihi inuu jabo mooyaane oo wataadaa bihi deetana uu ku dhibaatoodo waxaan ka laalaada falahu waxa u banaan isaalatulmunkasiri waxaan jabay inuu iska dulqaado iska zuuliyo eh, faqaco keliya intaa jabtay ciddidii bay qaybi jaban tahay way ku dhibaysaa kolbada markay waxbay kuu qabsanaysa oo way ku xanuujinaysaa ama maarata waxyaalii bay dhegaysa marka intaa jaban inaad iska goysood iyadii markaa suuliso waa la ogolya lakiin intii kale ha ku darinoo haddii ciddidii ay dhinac ka jabtay hayswada raacin intaa dhibaatada kugu haysa iska go wasaadisuka lixaad aib waa cadarki ay isticmaaluhu waa inuu qofki isticmaalo ayaa xaaraana qasdan si markaa markaa xoogan qasad ah wala kas ah isagoo is yuqsadu wax inuu markaa maaragtay ku isticmaalo ku cadarsado loo qastoo la daneeyo minhu isaga danta laga leeyahay ay tahay raaixatu iib ur udug ama cadar wax markaa urtiisa la daneeyo urtiisa iyo udug in maarata lagu udugsado maqsuudkiisu uu yahay inuu qofkii markaa ismariyo naxwu miskin sida cadarkii miskiga la odhanayay wa kaafuurin iyo kaafuurkii fii thawbihi uu mariyo wa cadaradii la isticmaali jiray bian yulsiqahu bi waa inuu ku dhajiyo cala alwajhi lmuctaadi maradii inuu mariyo weeyi qaabkii dee la yaqaanay fi isticmaali sidii loo isticmaali jiray loo marsan jiray inuu marsado أو في بدنه أما شركي سيء مريو ظاهره شركة أنت مركا أوغد أهيدا دش أهيد أو باطنه أما جديه با وجدها صدق مرنايا كأكله الطيبة إنو عنبا مثلا أو كلا عذركي ومركا وحوي يعني يار مركا أفك أنتو جليو وأما إسكال قبا أما ما عرفت أفكي سيء وكود جونيو wax kasta oo udgoon laga doonayay inuu marka lagu udugsado maqsuudkiisu uu ahaa xataa afkiga inaad ku udgoonayso lagu ma ogolaa walaa fara fari uma dhaxeeyo fii mustacmili iibi qofkan cadarka isticmaalaya bayna kownihi rajula inuu nin yahay iyo aw imraatan inuu qof dumara yahay lagu kala qaadi maayo rag iyo dumarba waa ka mamnuuc akhshama inuu yahay qof urtu ka tag akhshama kaana hadduu doono ha noqdo mid markaa urtu ka tagtay eh. isagu wax ma urinayaa mise ma urinayo la kala eegi maayo hadduu cadarkii marsaday si waxawe qastiyo ulakas ah haduu isilaawo isaga waa laga soo reebaya oo timihii kamaynaan soo reebinoo timihii waxaanu nihi walow naasiyan waa kiina sooyi kii timaha gooye isagoo islawsa haduu ataa timihii xeerto ama ciddihii iska guro waxaa la yidhi iyadu mar walba fidyadii waa waajib laakiin hadduu cadarkii ismariyo isagoo is-ilowsan ama isagoo wax meel kale ku wada uu ku soo baydho loo qaban maayo farqiga udhexeeya waxa weeye dee cadarkii wuu iska maydhi karaya imikubu iska maydhi iska hagaajin laakiin timihii miyuu soo celin karayaa uu gooyi cidiyihii uu jaray ma soo celin karayo timihiina ma soo celin karayo marka kuwa aan la soo celin karayn ee itlaafka ee wax baabi'inta ah ayaa iyagu markaa aan loo kala qaadayn waan ilowsanaa iyo maan ilowsanayn wa kharaja biqasdan waxa ku baxay buu yidhi halka aynu leenahay qasdan si ula kas aynu qofku u sameeyo ma waxbaa baxay ma masaladii ahayd low alqati riixu haddii ay ku soo tuurto dabayshu calayhi qofkan tiiban dabayshii unbaa cadar ku soo qaadayo markaasay gebigiisiiba ku dhabooqo dee ninkaasi dembi kuma lahaa hawshaasi ilaa isagu muu qasdin aw ukriha ama waaba lagu qasbay cala isticmaalihi isticmaalkiisibaa lagu qasbay xabad baa lagu qabtay aw jahila taxriimahu ama jaahil baabu ka ahayo cadarka in laysu diidan yahayba ma ogeyn aw nasiya anahu muxrimun ama waabuu is-ilaawey inuu xarman yahay fa inahu laa fidyata calayhi kaa isagaa fidye laguma laha fain calima taxriimahu cadarku inuu xaaraan yahay hadduu og yahay wajahila alfidyata laakiin aanu islahayn fidya kugu waajibaysa cadarka iska ilaali baa lagui waa xaaraano wuu og yahay laakiin waxaanu ogeyn hadduu in fidye lagu leeyahay baanu ogeyn taasi waxba ku tari mayse wajabad fidyadii way kugu waajibi qofku hadduu ogyahay zinadu inay xaaraan tahay laakiin aanu moodayn dhagax la ysku dilayo haddii la zinaysto uu zinaysto dhagaxii waynu ku dilaynaa unkii dhagaxa lagu dilaya hadduu yahay waar in sida laysu gelaya maan moodayn zinadu inay xaaraan tahay baa kugu filan inay zinadu xaaraan tahay soo kamaad warqabin oo muslimiinta kumaad dhex korin ma mid imika soo islaamay oo aan axkaanta garanayn baa tahay intaasaa kugu filan inaad markaa dhagaxan ogtahay in lu isku dilayeen kale waxba khasab ma aha markaa ninkanna in fidyadu ay ku waajibaysaa inaanu ogeyni waxba u tari mayso kol hadduu ogaa in markaa arrintani ay xaaraan tahay marka waxay ihahdaan aljahlu bilcuquubati laa yucdaru bihi saaxibuhu aljahlu bilcuquuba qofku inuu cuquubada ka jaahil yahay cudurdaar looguma sameeyo aljahlu bilcuquubati laa yucdaru bihi saaxibuhu ama aljahlu bilxukmi fayucdaru bihi xukmi takliifi inaan xukun kaba ogeyn waxaanu xaaraan yahay in kale ayaa loogu cudur daaraa qofka eh laakiin cuquubada ka dhalanaysa maan ogeyn looguma cudur daaro wasaabicu ka toddobaad qatlu saydi ugaadh in la dilo albariyi ugaadhii markaa beriga ku noolayd ee aan badda ku noolayn almakuuli ee wax la cuno ahayd tii aan iyaduna xaaraan noqon mayso yani dilkeedu xaaraan noqon maayo yani qofkii muxrimka ahaa waba fidya ugu waajibi mayso aw maa fii aslihi makuulu ama markaa waxa weeye asalkiisu uu ku jiray markaa mid la cunaa asalkiisu de labadii iska dhalay haddii mid la cuno mid aan la cunin iska dhaleen xaaladaa iyadaa waxaa la raacinayaa xagga maarata raam iyo xarmashada marka laga eego kii la cunayay baa la raacinaya waxaa iska dhalay xayawaan la cuno iyo de iminka hadday baqashida iyadu waxaanay ahayn ugaar baanay ahayn haddaynu ka soo qaadno xayawaan xaaraan ahaa sida aygii oo kale ama eh, bisadii oo kale iyo bakaylihii hadday wax iska dha bisadii waa xaaraan bakaylihiina dee waa isaguna waa xalaal weeyi haddaynu ka soo qaadno wax iska dhaleen oo w markaa wa dibadeed ayawaan dibade xayawaan dibadeeda iska dhaleen waxaynu leenahay xaggii cunidda bisadaa la raacinaya waa xaaraan lama cuni karo sidiisa xaggii fidyada iyo qofkii muxrimka ahaana bakaylaha aynu raacinayna marka xaggii iska cuniddii caadiga ahayd bisadii baynu ka raacinayna xaggii qofkii muxrimka ahaa wax maku ma ku waajibinayaana bakaylaha aynu raacinayna bakaylaha qofkii dilay dee fidyaa ku waajibaysa ninba kayla dilay baynu ka soo qaadaynaa hadduu markaa muxrimkii dilo xaggii cunidiisii isaga ma iska bannaan yahaydiina qofkii cunay nin bisad cunay baynu ka soo qaadaynaao dee wax markaa la ogol yahay maaha wuxuu yidhi marka aw maa fii aslihi ma'kuulun kii markaa asalkiisa xayawaan la cunaa uu ku jirayoo iyo ku kale ay iska dhaleen kaana isagana in la dilo qofkii xarmanaa uu dilo looma ogolo fidya ka waajibi min waxshin waayrin waxaa la dilayaa ama duurjoogtii ha noqdo waxshigu waa duurjoogtii waayrin ama shimbirihii ha noqdo shimbirihii iyo duurjoogtii labadiiba waa xaaraan wey oo qofkii markaa ma dili karo muxrimka ah wayaxrumu aydan waxaa kale oo iyaduna xaaraan ah sayduhu soo ugaarsigiisa yani imika soo ugaarsigiisa waxaa loola jeedaa inaad soo qabsato ilan qatligii horeynu sheegnay oo de in la dilo lama ogola inaad soo qabsatana iyadana laguma ogola wa wadculyadi calayhi waxa kaloo aan lagu ogolayn inaad gacan ku dhigto mabaad soo ugaarsan adugu manaad soo qabsanin nin kalaa watayoo isagu aan muxrim ahayn markaasuu ii yar qaba ku yidhi isii yar hay buu ku yidhi adigii waad muxrim baat waad xarmantahay inaad usii hayso maaha inaad usii hayso maaha حتى هدي أظهر أولا هيد أغارو هل كان أبو حوغا كورا بيسي دارا إيا عول إيا وحبات هل كان كويسيتي كل كاد حرمتين وإنات أمر كو بحيسا دك دك هل سيد دايو ما هي سنكرتي لغو ما أقول والتعرض لجزئيه سيدوك لو حان لغو أقولين إنات أبن بحضه أود وحق ما رأيتي قار سيسو قيب ساقي كاميدا إنات ناو وعضو أما آد ما رأيتي وحق وحيالو قيسة قيب ساقي كاميدا lama ogola wa shacrii timihiisa inaad wax gaadhsiiso lama ogola wa riishihii baalkiis shimbirihii iyagana waata laguu diiday baalkoodii inaad xataa wax gaadhsiiso laguma ogolo waa nabadgeli wey wahaaminu ka sideedaad caqdu nikaax guur guntid maarata guntidii in la gunto ama maarata la xidho iyaduna waa mamnuuc fayaxrumu waxaa xaaraana cala lmuxrimi qofkii markaa muxrimka ay xarmanaa waxa ka xaaraana an yacqida nikaaxa guur inuu gunto oo markaa waxa weeyaan wax guuriyo linafsihi naftiisa inuu caqdunikaax u sameeyo uu naftiisa waxa weeyaan guur u xidho aw hayrihi ama cid kale inuu guur u xidho ayaa mamnuuca biwakaalatin wakiilnimo uu ugu xidho oo qof wakiil ka noqdo wax guursanaya aw wilaayatin ama markaa welinimo oo inantiisii uu welinimo ku guuriyo ayaa iyaduna ka mamnuuca markaa qofkii markuu muxrim yahay wax ma guursado lamana guursado cid kalena wax uma guuriyo wakiilna uma noqdo guurba qofku intaa uu muxrimka yahay caqdi nikaax shaqo kuma yeelan kara isagu markhaati unbuu ka noqon kara markhaatigu dee isagu waa nin halkaa iska joogo wixii halkaa ka dhacaya arkayey in la xataa markhaati gashaday isaga shardi may ahayn markaa laakiin isagu kii la guursanayana ma noqon karo kii wax guursanayayna ma noqon karo kii wax guurinayeyna ma noqon karo wakiilna uma noqon karo waxa weeyaan intaasi wataasicu ka sagaalaad alwadu waa galmadii min caaqilin ka dhacaysay qof markaa garaadkiisu joogo caalimin bitaxriimi ogsoon in markaa ay xaaraan tahay ninkaasi isaguna dee waxa wey galmadii xaaraan bay ka noqonaysaa sawaan wax markaa isku mid a ah, jaamaca jaamaca jimaaca ama galmada ha sameeyo fii xajin xaj dhexdii aw cumratin ama cumro dhexdeedii waa xaaraan labaduba marad xaj ku jirto ama umra ku jirto galmadii waa xaaraan fi quburin xubinkii taranka qofkan uu galmoonaya hawga galmoodo aw duburin ama xaqi dambe hawga galmoodo wuxuu dhabi waa mamnuuc weey min dhakarin galmadaasi marka lab xaqiya ka timaado aw unsa ama marka wax weeyaan ama marka wax weeyaan dhidiga yani labadiba waa ka mamnuuc galmadi ragina waa ka mamnuuc dumarkiina iyagana waa kama mamnuuc zawjatin qofka dumar ah weenayda ninkan u galmoonaya haaskiisi ha noqoto aw mamluukatin ama adoontiisi ha noqoto aw ajnabiyatin ama tu kale ba ha noqote waxa soo dhamay waa mamnuuc maradi qofku uu xarman yahay wal aashir qodobka tobnaad al mubasharatu المباشره تتابشدي فيما دون الفرج وحي كسوكيه marka xubinki taranka ee galmada wixii ka sokeeyay taataabashadiina iyaduna mamnuuc bay noqonaysaa ka lamsin taabasho wa qublatin dhunkasho bishahwatin dareen la socday amaa bigayri shahwatin taabashadii iyadu bilaa dareenka ahayd iyadu dee falaa yaxrum taasi markaa iyadu ficilkiisa markaa xaaraan noqon maayo taabasho uun inay jirkoodii istaabto iyagoon dareen iyo wax u jeedin dhibaato ma laha taasi wa fii jamiici daalika waxaa la yaala waxa aynu soo sheegnay waxaa ka waajibaya ay almuxaramaati saabiqa waxyaalaha xaaraanta aynu soo sheegnay alfidyatu fidye ayaa ka waajibta wasayatii bayaanuha dib baa laga sheegi doonaa fidyada iyo maarata waxwaya siday noqonayso waljimaacu lmadkuuru galmada aynu sheegnay tafsudu bihi lcumratu cumradu way ku fasahaadaa almufradatu cimradii keligeed ahayd ee qofkii cumro keliya xidhnaa hadduu galmo la yimaado isagoon cumradii ka xalaaloobin cumradaasi fasahaade ama latii cumradii iyadu fii dimni xajin xaj ku dhex jirtay fii qiraanin xajkii qiraanka la oran jiray qiraanku waa inuu qofku xajkii iyo umradii uu isla xidhan yahay oo wuxuu ku xarmaday xaj iyo umro isla socda kaasi hadii uu markaa galmo sameeyo umradii mii fasaadaysa fahiya taabicatu ka umradiisu waxay markaa taabicu tahay markaa waxaan soo raaca u tahay lahu xajka xajka uu bayadu la xukuntaayo sixatan xaqii sixada iyo wa fasaadan xaqii fasaadka hadii xajku galmadan ku fasaaday iyaduna way ku fasaadaysaa hadii xajkii aanu ku fasahaadin oo aanu ku markaa waxa weeyaan fasaad aanu ku dhicin cumradiina waa la mid ku dhex jirta wa ama aljimaacu galmada miyaa fa yufsidu lxaja xajkii way fasahaadisaa galmadu qabla taxalluli اlwali xalaalowga koobaad intaanu dhicin bacda alwuquufi aw qablahu qofkaasi ama carafa ha ama yaanu istaagine haddii aanu qofku weli xalaalowgii koobaad gaadhin waa maalinta ciidda ayuu xalaalowga koobaad u dhacaaye haddii aanu xalaalowgii koobaad gaadhin ou galmo la yimaado xajkiisu wuu fasahaaday cumradii ku dhex jirtayna hadduu cumra ula socotay iyaduna waa saasoo kale waaya bacd alwuquufi aw qablahu marka ama carafo ama ha joogsado ama yaanu joogsan amaa bacda taxalluli اlwal haddii laakiin xalaalowgii koobaad uu ka baxay oo xalaalowgii dambe uu harsan yahay falaa yufsidu galmada halkaa dhacdaa xajkii ma fasahaadiso iyo cumradii la socotayba eh, dee waxay noqonaysaa uun dembi iyo de wayaa shay xaaraan oo lagu dhacay fidye unbaa ka waajibi laakiin xajkii fasahaadin mayso muxaramaadkii kale aynu sheegaynay dharkii la xidhanayey timihii lmaarataala xiiranayey ciddihii la yska gurayey ugaadhi waxaasoo dhammina iyagu xajka ma fasahaadiyaan iyo cumrada toona fidyu baa ka waajibtee iyagu waxba ma fasahaadiya galmada unbaa wax fasahaadisa iyaduna cumrada hadday cumradu keligee tahay way fasahaadinaysa xajkiina haddii aan weli xalaalowgii koobaad la gaadhin ayay fasahaadinaysa ilaa caqda nikaaxi waxaasoo dhan waxaynu haddana ka soo reebaynaa buu yidhi nikaaxi guurkii halkee laga soo reebayaa fidyadii la waajibinayey guurku isagu fidye ma waajibiyo hadduu ninkii wax guursado ama uu wax guuriyo ama gabarh baa ahayd oo la guursado xajkiina fasahaadi maayo cumradiina fasahaadi mayso fidyana waajibi mayso he maxaa dhacaya fainahu laa yancaqilu isaga meel kale wax ka imanayaanoo ma guntamayo gabadhii baa la guursaday iyadoo xarman ma guntamin ninkii baa wax guursaday isagoo xarman ma guntamin welibuu noqday oo waxbuu guuriyey ma guntamayo wakiilbuu noqday waa saasoo kale waanu guntamaynun isagu walaa yufsiduhu xajka iyo cumrada ma fasahaadiyo ila alwadcu galmada uun mooyaane filfarji oo markaa ka dhacaysa markaa dee farjiga oo loola jeedo xubinkii taranka iyo xaggii dambe bikhilaafi lmubaasharati waxay taa ka gedisan taataabashadii fii hayri lfarji aan la gaadhin ee la istaataabtay uun fainahaa laa tufsiduhu taasi iyadu fasaahaad ma keento oo xajki iyo cumradii kuma buraan xataa haddii qofkii biyaba ka soo baxaan ma burayo markaa xajkiisii iyo cumradiisii ma burayaan oo marka waa lakin waxa waajibaya uun fidya waajibaysa walaa yakhruju lmuxrimu qofkii muxrimka ahaa kama baxo minhu xajkii kama baxo bilfasaadi markuu fasaad dhaco galmadii waynaga nidhi xalaalowa koobaad ka horeysay qofka xajkii wuu kaga fasahaadaya umrada dhexdeedii galmadii dhacdayna cumradii way ku fasahaadaysa marka ay fasahaadaan ma laga baxayaayo ma dib baa loo soo xidhanayaa maya bal yajibu calayhi qofkii waxaa ku waajiba almudiyu inuu kusii socdo fii faasidi wixii faasidka ahaa cumradii oo faasida yaa haddana lagugu ciqaabayaayo waxa lagu leey dhamaystir ila ilaahay baa yidhi wa atimu alxaja walcumrata lilaahi dhammaystir baa lagu leeyay waxaan kuumaba xisaabsana haddana dhammaystir baa lagu leeyay xajkii oo fasahaaday baa lagu leeyay dhammaystir kolkaad dhammaysatana dib ka soo qalle ilankani ma tirsanayn xataa hadduu sunno ahaa qallihii baa kugu waajibayo soo qallee baa lagu leeyay wasaqata fii bacdi nusakhi nusakda kitaabka waxaa ka dhacday qaarkeed qowlu hadalka uu leeyahay fii faasidihi albudiyu fii faasidihi ay nusuki nusugii markaa faasidkaabaa loola jeedaa min xajin aw cumratin cumro iyo xajku doonaba ha noqde bian yatiya kusii socoshadu waa inuu la yimaado bibaqiyati acmaalihima acmaasha intii u dhinayd waa inuu sameeyo waman ay wlxaaju ladii xaajigii faatahu uu dhaafay alwuquufu bicarafata xaajigii carafe istaageedu dhaafay bicudrin cudurdaar uu ku dhaafay aw isagoon carafe istaagin ayaa waagii baryey maalintii ciidda ninkaa isagaa xajkii waa dhaafay haddaba muxuu samayn taxallala ninkaasi wuxuu ku xalaaloobi xatman waa waajib xalaalowgaasiiye bicamali cumratin acmaashii cumradu la iman waa xaajib waayo xaj u yimid laakiin isagoon carafe istaagin ayaa waagii ka baryey subaxii ciidda carafi waa dhammaatay marka waxaa ninkaa ku waajiba xujaydaan iska raacraacayaayo minaan fadhiyayaayo dhagaxaan tuuranaya iyo waxaasi kama soconayaan wuxuu samaynayaa toos wuxuu u tegayaa kacbadii dawaafkii iyo sacyigii iyo timaxiiradkii buu samaynaya saasaanu ku xalaaloobayaa sanadka dambea markaa la doonaya haddana in halkaa lagu arko wuxuu yidhi waman eh, ay walxaaju ladii xaajigii faatahu lwuquufu bicarafata carafe istaageedu uu seegay ودافاي بعذر عذور دار كو دافاي او غيري ام عذور دار لاانبا تحلل نيكاس و حلالوبا يا حتما واجب ارنتاس انو حلالوبا مخو كو حلالوبا يا بعمل عمره ومحلول سالو ليا يعني هدو يراهدو محرم بان اسكا اهانا يا او سند كدنبه ايان سغيايو احرام كايغا سان كو سي جيريا لوما اوغلا وايو وقتي حجكو دمادين بلي حجكو دمادين الحج اشور معلومات حلالوبا للي بعمل عمرة عمل عمراء يوكو حلالوبي فيأتي وحو الله إيمان بطواف طوافك كعبضة وسعي صفية مرودح سعود كودي وحلق انتمحيرتك إن لم يكن وهدان وهين سعى مت سعي ليمد بعد طواف القدوم طواف القدوم كدب هدو يهي مد مركو ما كسو قلي هورتا طوافك طواف القدوم آسمي سمي كدبنا السعي ليمد كاسي إساقو ده طيب طوافك يوم الله إيمان يتمحيرتك وايه wacalayhi kan markaa waxaa laga doonayaa ay aladii faatahu lwuquufu ninkan wuquufku uu seegay alqadaau qalaa laga doonayaa xajkii inuu soo qalayn goormuu qalaynaya fawran sida ugu dhaqsaa badan sida ugu dhaqsaa badan waa goorma marka waa bisha bisheeda ilan xajkii waa mar qure sanadkiiba bishaa bisheeda marka hadduu yidhahdo meena laba sano kadib baa soo noqonaya lagama yeelayo sida ugu dhaqsaa badan waa sanadkaa fardan kaana nusukuhu aw naflan waxaanuu gudanayay cibaadadani ama ha noqoto faral ama ha noqoto sunne xaj sunna ah baa soo xajiyayey kol haddii aanu gudanin waxaa laga doonayaa mar labaad inuu ku soo celiyo wainamaa yajibu alqadaau qallahani wuxuu ku waajibaa qofkii fii fawaatin dhaafitaan xajkii uu qofka ku uu dhaafay oo lam yansha aan ka curanin oon ka dhalanin can xasrin jidgooyo ah, haddii qofka jidgooyo loo dhigta uu xajkiiba dee tegi kari waayo sidaa xajkii ku dhaafay kaasi isaga qalo laguma laha laakiin kii jidgooyo aanu ku dhaafin xajku u si kale u dhaafay ama taariikhda ka qaldantay ama waabuu iska xanuunsaday ama meelo kale u meeraysanayuu carafo moodayey kadib baa la ogaaday halkan wareegeysanaya carafaba ahayn waa ninkaa ninka laga doonayo inuu soo qaleeyo laakiin kii jidgooyo loo dhigtay booliskii sacuudiguba uu ku dhegey ee deetana carafaba sidaa ku gaari kari waaye ama makaba soo geli kari waay ninkaasi waa muxsar kol hadduu muxsar yahay dee waxa weeye isagu markaa qalal laga dooni maayo haddii xajkii islaamka hore u gutay xaj dambe laga dooni maayo wainamaa yajibu lqadaau qalle wuxuu ku waajibaa fii fawaatin dhaafid lam yansha aan ka dhalanin an xasrin jidgooyo qofka lagu sameeyey fain uxsira shasu qofkii haddii markaa jidgooyo loo sameeyo wa kaana lahu ariiqun uu wado helayo hayrulatii waqaca alxasru fiiha tan la gooyey aan ahayn wado kale hadduu heli karayo lazimahu waxaa ku waajiba suluukuha inuu de kala maro wain calima alfawaata hadduu doono haba ogsoonaado in markuu wadadaa maro uu de dhaafayo waa qushiya mar baa laleeyahy waaba intaasoo ilaahay kuwaafajiyo waxeeshaaye wadadii kale ha mara marka فإن مات هدو دنتو انتي آن مركا حجك با سيغي مركا سو اسكا دنتينا لم يقضى عنه في الأصح سيدة حوق قبضان قال الله ما له تركي لما أرنا حوري وكتغي حجك با لقول لي نكنا لغا سو حجي الله أرنا مايو حايا يلي نكا ندى نيشت قوي الله أرنا وهامر دي نيشت قوي الله أرنا دي قال لبكم واجب وعليه مع القضاء الى هدي وعليه قفكي حجك سيغي ايه تشت قوي وحانا هين حجك وكو سيغي macal qadaa'i iyadoo qallo lagu leeyahay waxa ula soconaya alhadyu hadyina waa lagu leeyahay inuu markaa neef qalo wayuujadu waxaa ku qoran buu yidhi fii bacdi nusakhi nusakda kitaabka wax ka mida ah ziyaadatun intaa wax ka badanoo wahiy waxa weeye waman taraka ruknan qofkii rugni ka taga mimaa yatawaqafu alxaju calayhi oo ka mida ah waxyaalihii xajku uu markaa ku xidhnaa arkaantii weeyaane lam yaxila min ixraamihi marka xarmashadiisi ixraamkiisii xalaal ka noqon maayo xataa yatiya bi ilaa ula imanayo arkaanta xajka ilaa aad la timaado ma xalaaloobaysid wax kale oo booskooda gelayaana ma jiro ay walaa yujbaru dalika aruknu bidamin ruknigaa kaa maqan dhiig laguma kabo dhiiguun iska qaloor halkii rukniguu kuu gelayaa ma jirto kole du waxaani rukniya arkaanta xajkana waynu soo barannay iyo arkaanta cumradaba iyaga dhiigma dego meeshu booskooda waa inaad iyagii la timaado arkaantii waman taraka waajiba qofkii laakiin wax waajiba ka tago aan rukni ahayn min waajibaati xaj waajibaadka xajka iyagana aynu soo aragnay qofkii ka taga lazimahu damu ka isaga dhiig baa ku waajibayo dhiig baa u buuxinaya wasayati bayaanu dami dhiigana waa la cadayn doonaa buu yidhi waman taraka sunatan min sunani lxaji qofkii wax sunno oo sunnayaashii xajka ka tegey lam yalzamu kuwa ugu waajibi maayo bitarkiha ka tegidda uu ka tegey sunnahaasi shay waxba ugu waajibi maayaan وظهر waxa ka cadaaday buu min kalaamil matni matniga hadalkiisa al farqu bayna ar-rukni wal wajibi was sunnah farqiga u dhaxeeya rukniga iyo waajibka iyo sunnah asaas ku ogaatay rukni waa waxa aan wax kale booskiisa buuxinaya jirin ilaa isagii la timaado waajibna waa wax laga maarmaan laakiin hadaad ka tagto dhiig baa booskiisa buuxin kara hadaad ka tagto ku dambaabaysa dhiigna waad ku kabay waad ku kabi kartaa sunnuhuna waa wax ay fiican tahay inaad la timaado hadaad iskaga tagtana aanad kuna dambaabaynin dhiigna aan kugu waajibayn faslu fii anwaaci dimaai lwaajibati bitarki waajibin aw ficli muxaramin aw ficli xaraamin halkan waxaa lagaga warramayaa noocyada dhiigagii ku waajibayey waajib laga tegey ama shay xaaraanoo la sameeyey wadimaau lwaajibatu fi lixraami khamsatu ashyaa dhiigagii qofka muxrimkaa ku waajibayey waa shan qaybood axaduhaa qaybta koobaad addamulwaajibu bitarki nusukin waa dhiiggii ku waajibay waajib laga tegey ay tarki ma'muurin bihi ugu waajiba qofku inuu ka tegay wax la faray nusuk marka waa camalkii acmaashii xajka wax kamida oo dee waajibaadkii unbay noqonayaan wixii la isfaray ee waajibaadkaa wax kamida qofkii ka taga dhiigga ku waajibaya waa nooca koobaad ka tarkil ixraami min almiiqaati sida inuu qofku ka tago inuu ka soo xidho halkii loogu talagalay uu iska soo dhaafo meel kaleu ka xidhay de markaa waajib buu ka tegey dhiig baa ku waajibay wa huwa ay haadadam haddaba dhiigga noocani calaa tartiibi wuu kala dambeeyaa fayajibu awalan marka hore waxa waajibi bitarki lma'muuri bihi waxaan lagu faray aad ka tagtay waxaa kugu waajibaya shaatu neef adya oo tujziu fi udxiyati udxiyada markaa geli karaysa neef adya udxiyo gasha ayaa kugu waajibay fain lam yajid hadduu qofku aigaa waayo fain lam yajidhaa aslan asal ahaanba hadduu waayo neefkii aw wajadaha ama neefkii wuu helay laakiin biziyaadatin calaa amani miliha wuxuu ku helay lacag ka badan lacagtii caadiga oo isagii markii la ogaaday in lagu leeyahay waajib ayaa ogaan loogu dalacay qiimihi marka ninkaasi de wax weeye neef neefkii waa waayay baa laga soo qaadaya maxaa marka ku waajibaya fasiyaamu 10 ayaamin toban maalmood inuu soomo ayaa u bedelayso waajib ku ah thalathatin fi hajj saddex waa hajka dhexdood tusannu waxa la sunnayaa saddexdaasi qabla yawmi arafata maalinta arafa ka hor intuu hajkii sii xidho inuu markaa soomo fayasuumu wuxuu soomayaa kaasi saadisa dilxijati bisha dilxija lixdeeda wa saabicahu iyo toddobadeeda wa haaminahu iyo sideedeeda sagaalkuna waa carafadiyo iyadoo wuu iska wuu iska afurnaanayaa xaajigu gol hadduu xaaji yahay wuu iska afurnaanayaa haddii khaasatan uu markaa maarata itaaldarri uu ku keenayo soonku wa siyaamu sabcatin tobankii markuu saddex ka soomay toddobada kalena wuxuu soomayaa idaa rajaca ilaa ahlihi markuu ahalkiisii ku soo noqdo beledkiisii wadankiisii ku soo noqdo ayuu toddobada kalena soomay ila ahlihi wa watani ahalkiisii wadankiisii markuu ku soo noqdo walaa yajuuzu ma banaan sawmuha toddobadan in lagu soomo fi athnaa'i tariiqi wadada dhexdeed fa in araada aliqaamata bimakka hadduu jeclaystaba ama uu doonaba inuu maka iska dego halkan uu ka tegey tobankii maalmood baa ku waajibay saddexdii xajka wuu soomay markii xajkii lasoo dhamaystay anuu makaaban iska degayaa buui toddoba maalmoodna waa lagu leeyaho ay ahayd inuu soomo markuu soo noqdo saamahaa kol hadduu maka wadan ka dhigtay dee halkaasuunbuu ku soomi kamaa fi lmuxarari sida ku qoran kitaabka almuxarar la yidhaahdo ee uu leeyahay alimaam abulqaasim cabdulkariim araafici imaamkii raafici baale waa kitaabka minhaajka nawowi laga soo gaabiyey minhaajku kitaabka laga soo gaabiyey weyaan kitaabkan almuxarar baa la ydhahdo marka qofkii ma ka inuu dago go'aansaday halkaas uu ku soo soomaya laakiin ki aan go'aansanay inuu soo noqdo niyadiisu ay ahayd waa inuu soo noqdo marka soo noqdo kadib uu soomo haduu halka ku soomo kama gudayso wi walaw lam yasum hadaanu qofkani soomin athalathata fil hajj saddexdii la doonayo xajka dhexdeeda inuu ku soomo ee aynu lahayn carafaha ka horeysiyo hadaanu soomin oo warajaca uu iska soo noqdo iyadoo 10 kiiba lagu wada leeyahay lazimahu sawmul asharati dee tobankiiba halkan unbuu ku soomi doonaa wa faraqa laakiin wuxuu kala kaxaynayaa bayna alaaai saddexda iyo wa sabcati toddobada biarbacati ayaamin afar maalmood buu udhaxaysiin iyo wa muddati imkaani sayri muddada ay suuragal tahay in markaa loo kala socdo ilalwaani wadankii e maxaa laga rabay ninkan toban maalmood inuu soomo saddex xajka dhexdiisa ah iyo toddoba markuu wadankiisii ku soo noqdaa marka haddii aanu soomin buu wadankii ku soo noqday waxaa la doonaya de tobankiiba waa inuu soomo illa lagu leeyahay haddaba tobankii isku xidhiidhin maayo ee saddexdiina gaar buu u toddobadiina gaar buu u soomi u dhaxaysiin horta afar maalmood afartan xaggay ka soo baxday afartan maalmood waxay ka soo baxday dee maalintii waxaa la xisaabinaya maalintii ciidda iyo saddexdii ayaamu tashriiqa afartaasi mar walba saddexdaa iyo toddobada way u dhexaynayeen adigaan u dhaxaysiinin soo kaama dhacayso horta afartii waad u dhexaysiinaysaa iminkana afar baad u dhexaysiinaysaa waxaad ku sii daraysaa muddadii loo kala soconayay labada wadan hadii markaa laba maalmood lagu yimaado oo lagu soo gaaro ama saddex lagu soo gaaro ama maalin lagu soo gaaro intaana waad ku dariyo intaasaa markaa markaad saddexdii soonto intaasaad sugi marka intaas soo maalmood kaa dhamaato ayaad haddana toddobadii aad soomaysa وما ذكره المصنف شاخ وحن وشاغ واهم من كون الدم ديغو انو ياهي المذكور هلكا لوو شاغ دم ترتيب ديغ ماركا كلا دنبيه موافق و هو وافق سيها لما في الروضه و حكو قران كتاب الروضه الله يراين هره سو واصلها يا اصل كيد كي لغا سو غابيه وي او ما sharxulkabiirki ama casiiskii wey iyo wa sharxilmuhadabi kitaabka kale sharxulmuhadabka le imaam nawowi uu leeyahay sida ku qoran weeyi laakin aladii fi lminhaaji kitaabkii minhaajkee nawowiwe sida ku qorani tabacan lilmuxarari isagoo minhaajku halkaa ku raacay kitaabkii muxararka annahu waa in dhiiggani uu yahay damu tartiibin wa tacdiil dhiig tartiiboo kala dambeeya oo tacdiilna leh dee dhiig markaa wuxuuna yidhi waxaanuu sheekhu sheegay ee ah inuu dhiiggani yahay mid kala dambeeya kitaabadaasu waafaqsan yahay laakiin minhaajka waxaa ku qoran inuu dhiigan yahay haddana damu tartiibin ubuyna yidhi de markaa maana labadiiba waa damu tartiib laakiin halkan hadal kale jeedayo inuu yidhaabay ahay in dhiiggani uu yahay dhiig markaa tartiib ah oo kala dambeeya sidoo kale dhiig taqdiir ah oo waxaa la yidhahdaa damu tartiibin wa taqdiir qaabkan hadda inoogu sheegay abuu shujaacu waa damu tartiibin wa taqdiir weey waa dhiig kala dambeeyo oo aanad darajada labaad u gudbayn haddaana tan hore ka itaal gabin kii neefka gawrici kari waayey ayaa u soo gudbaya inuu markaa soonkii markaa ula yimaado marka xaggaa waa tartiibtii waana taqdiiro taqdiirna waxaa loola jeedaa soonka la soomayo sharcigaa sheegaye adigu maaragtay waxa weeyaan ma qadaraysid waxaad adigu markaa aad wax isku beegbeegaysa maahe haddaad kaa kari weydo toban soon unbaa lagu yidhi hadal male waa qadaraadoo sharciga ayaa jaangooyey minhaajku laakiin siduu u dhigay buu yidhi dhiiggani waa damu tartiibin wa tacdiil waa dhiig markaa tartiibo horta kala dambeeyo taa way iska waafaqsan laakiin waa tacdiil oo tacdiil maxaa loola jeedaa waa kan fa yajibu marka hore waxaa waajibi shaatu lax baa waajibi neef adhiyaa fa in cajaza canhaa hadduu kari waayo ishtaraa biqiimatihaa laxdii baa la dul istaagaya haddana oo waxaa la odhanayaa lacagteedii ai baad weydeyba makaa ai laga waayo waxaa laleeyahay qiimihii keen hadaba lacagtii markaad keentana acaaman raashin kusoo iibaa lagu leey deetana wataadaqa bihi markaasuu raashinkaa sadaqaysanaya fain cajaza hadduu lacagtiina keeni kari waayo qiimihii laxdana uu bixin kari waayo saama can kulli muddin yowman soom buu u wareegayaa soonkaasina muxuu noqonayaa waxaa lagu qiyaasayaa raashinkii waxaa la leeyahay neefkan arigaa qiimihiisu imisuu ahaa maalan maka marka la joogo waa boqol iyo konton doolar taqriiban boqol iyo kontonkii doolar baa waxaa la odhanayaa maka waxa ugu badanee laga cunaa waa beriis beriis ku soo iibi dee inta beriise uu goynayo waa wax ilaahay ka deeqan yahay ma aqaan saddex boqoloo way ka badan tahay ataa saddex boqoloo kiilo ina ka badataa laga yaab ilaa afar boqoloo kiilo kiilo iska noqoto afartii boqolee kiilo ayaa lalahaa ninkan ha sadaqaysto afartii ma bixin karo oo lacagba ma haysto afartii boqolee kiilobaa waxaa loo bedelayaa markaa amdad ayaa loo qaybinaya mudku waa nus kiilo marka afartii boqol maxay isu bedelayaan nus kiilo soo maaha sideeddaa nus kiilo nus kiilo walba maalin ka soomay dana maxay noqonaysa sideed boqoloo maalmood bay noqonaysaa allahu sahlo inuu dabcan xidhiidhiyaa khasab maaha kol maalin buu soomi wuu iska afuri haddana maalin kaleu soomi inay xidhiidh noqotaa khasab ma marka tacdiil halkaas alag tacdiil waa maxay waxbaa la isku beegbeegaya oo waxaa la odhanayaa qiimihii keen laxdii waxaa lagu beegayaa qiimaheedi deetna raashinkii baa markaa halkaa waajibaya haddaad raashinkii keri weydo soonkii raashinkaa lagu beegaya oo lagu fadhiisinaya marka tacdiil baa la waa isku beegid iyo isku fadhiisin wey wthaani ka labaad addam lwaajibu bilxalqi watarafuhi waa dhiiggii ku waajibay inuu qofku tima goosto tima xiirto ama tima jarto watarafuhi iyo maaragtay iska raaxaysigii iska raaxaysigu waa maxay ka iibi inuu cadarkii ismariyo waduhni uu subkado walxalqi uu timihii iska maarata gaabsado iska xiirto imaa lijamiici ra'si ama madax o dhan ha xiiro aw lialaai shacraatin ama saddex adigoo madaxii o dhan xeerun bay ka dhigantahy wa huwa ay haada damu dhiigga noocani markaa dhiiggii hore wuxuu ahaa waajib ka tagtay dhiiggan iminka aynu ka hadlaynaana mamnuuc baad samaysay wax mamnuucaad samaysay weey markaa kani haddaba wahuwa ay haada damu dhiiggani cala takhyiiri ma dambeeye e kala dooranayaa isaga waa kala doorasho kala dambayn maaha kii hore uu kala dambeeyo horta taasaa laguu dhiibay haddaad kari weydaata dambe loo gudbay kani laakiin waa kala doorasho iyo wataqdiiri jaangoyn wax isku beegbeeg ma jira iyadana wey fa yajibu waxaa waajiba imaa shaatu ama lax baa kugu waajibi tujziu fi udxiyati neefka ariga waajibaya waa wixii udxiyada geli jiray aw ama waxaa doorani sawmu alaaati ayaamin saddex maalmood inaad soomto aw ama waxaa doorani atasaduqu bialaaati aasucin inaad markaas sadaqad ula baxdo saddex saac calaa sittati masaakiin ood lix miskiin kala siiso يعني midkiiba saac barkii baad siinaysaa saac barkii waa kilo kilo iyo wax yar lix miskiin baad mid walba kilo iyo wax yar aad siinaysaa marka saddexda adaa kala dooranaya wi laguma laha kaasa koow ah hadaad kari weeydo ka ugu laguma laha waa kala doorasho على ستة مساكين لح مسكين بالله قيب راشنك أو فقراء أما فقراء يعني مساكين تي فقراء هلك واشكو مدوي لكل واحد منهم متكستاوي حلي نصف ساع ساع بركي وكيلو من طعام بركة راشنكي raashinkaas oo yujziu fi lfirati wixii markaa sakaatulfirida gudi jiray ah maa raashinku nooca doonta ma noqonayo waa kii lagu bixin jiray sakaatulfirida wthaaliu ka saddexaad addamulwaajibu bilixsaari waa dhiiggii ku waajibay jidgooyada qofka loo dhigta fayataxalalu wuu xalaaloobayaa almuxrimu muxrimkii maaragtay eh, laga hor istaagay xaramku biniyati taxaluli isagoo markaa niyoonaya inuu xalaaloobayo ayuu bian yaqsida waxay markaa niyadaasi ku dhacaysaa inuu markaa u qasto alkhuruuja min nusukihi inuu camalkii uu ku jiray xaj ahaa ama cumro ahaa inuu ka baxayo ayuu niyoonayaa oo uu kaga baxayo bilixsaari jidgooyada loo dhigtay awgeed inuu markaa ka xalaaloobayo ayuu niyoon wayuhdii ee yadbaxu wuxuu gowrici shaatan neef adhya xayu uxsira bartaa lagu xidhay ee lagu xanibay ayuu ku gowrici wayaxliqu waxaanu markaa ku timajarani wayaxliqu ra'sahu timihiisiina wuu xiirani o uu jarani bacda dabxi marka uu gowraco neefkiibuu gowracaya isagoo niyeysan inuu xalaaloobayo markaa uu gowraco ayuu timihiina xiiranaya saasuu xalaal ku noqday uu iska noqonaya marka qalana laguma laha waraabicu ka afraad addabulwaajibu markaa de kaasi markaa waa neefkaa lagu qalayo halkaa meeshaa lagugu xidhay ayaad ku gowracaysa markaad soo noqotaan halkan ku gowracaya lagaa yeeli maayo bartaa lagugu xanimay lagugu xidhay baad ku gowracaysa masaakiinta halka joogtaan adu qaybinaysa waxa lagu ogol yahay inaad xarabka geyso xaqi xarabka u dirto laakiin hargeysa kula soo noqoto lagu ma ogol wuxuu war raabicu ka afraad adamul waajibu biqatl as-sayd wa dhigi ka waajibay ugaad la dilay وهو اي هذا الدم ديغني اسقو على التخيير اسقنا waa la kala doorta bayna thalathati umur sadh arimood baa la kala dooranaya in kaana sayd uga dhaday tahay mimma lahu mithlun wixii uu leh markaa wax u eg wlmuraadu bimil saydi markaynu leenahay ugaandha wax u eg waxaynu ula jeednaa maa yuqaaribuhu fi suura wixii u dhowdhow xagga muuqaalka wadakara lmusanifu sheekhu wuxuu sheegay alwala ka koobaad ee min haadihi alaaati saddexdan la kala dooranayaa fii qowlihi hadalku yidhi buu ku sheegay akhraja almila min annacami wuxuu qofkani bixinayaa wixii waxaan u egaa xoolaha ayuu ka bixinaya ee yadbaxu wuxuu gowracayaa almila ugaadhan uu dilay wixii u eegaa ee mina nacami xoolihii la dhaqanayay ka tirsan wayatasadaqu bihi markaasuu xoolihii uu gowracay wuxuu ku sadaqaysan calaa masaakiini lxaram masaakiintii xaramka wa fuqaraa iyo fuqaradii halkaa joogtay fayajibu waxaa waajibay fii qatli nacaamati goraya haddaad disho maxaa u eg gorayadii geelaa u soo maaha badanatun neef geela ayuu gowracay wa fii baqari waxshi hadduu dilo buu yidhi biciidkii iyo wa ximaarihi dameer dibadeedkii baqaratun sac iyagana uu markaa u gowracay wa fi lghazaali deera hadduu dilo canzun ribuu isaguna uu gowracay markaa waa xayawaankii wax u eg wey wa baqiyatu suwarid aladii lahu milu kuwa kale ee iyaguna yani wax u eg leh kuwoodii hadhay ee min anacami markaa yani wax xoolaha uga eg xayawaanaadkii lahaa intooda hadhay madkuuratun waxaa lagu sheegaa eg ee kuwa dhaadheer baa dee loo raadsan doonaa imika tusaalun baynu bixinaynay wey wadakara aaniya kii labaadee dooranaysayna wuxuu ku sheegay fii qowli hadalka uu yidhi aw qawamahu ama wuu qiimaysani ayilmila xayawaankan uu dilay kii u egaa ayaa la qiimayn bidaraahima lacag baa lagu qiimayn biqiimati makata yowma alikhraaj halkee markaa isagoo neefku joogaa la qiimaynaya maka isagoo jooga ma odhanaysid ah, neefka arigii maalan wuxuu ekaaday ribay u ekaatay deeraad dishay ribay u egtay ridii hargeysa ku qiimay mayso odhan taa maaragtay dee waa lixdan doolar uun bay ahayd ee baan bixinayaa odhan maysid maka intay ka joogtay baa la odhanayaa rib waaya yowma alikhraaji maalintaa aad la baxaysood fidyada iska bixinayso baa la odhanayaa maanta maka intay ka joogtaa ridi deetana marka waxba ri soo iibsan maayo markuu qiimihi la ogaado washtara bi qiimati qiimihi wuxuu ku iibsani taaman rashi mujzi'an fil fitrati zakatul fitr da gala wa tasaddaqa bi rashinkiibu ku sadaqaysan ala masaakiin al haram wa fuqara masaakiinta fuqarada haramka joogtay ayaa marka raashinkii la siin marka ama neefkii baad qali od masaakiinta siin ama qiimihiisii baad raashin ku soo iibino ad masaakiintii u qaymin waa labad halka ku haysataa وذكر المصنف الثالث شاخ كيس دحانا وحو كشاغي في قول هذا الكويري او صام ما وحو عن كل مد مد والبا يوما مالين راشنكي سيدي هره سو شاغن هذا تستدي بقول مالمود سوميسي هذا ريدا غورعيسي هذا قيمهeda raashin ku soo iibinayso saddexduba aday markaa كلا دوران يوم وإن بقي hadu صهر hadu soonkii كي دورته ده baqiya uu هو صهر أقل من مد oo yani waxa weeye ridiibaa qiimaheedii wuxuu wuxuu noqday mid goynayaa afar boqoloo kiilo iyo iyo rubuc dee afartii boqoloo waa sideed boqoloo nus kiilo soo maaha dee sidii unbuu daba socdaa haddaba rubucan maxaa laga yeeli waa inaga nus kiilo walba maalin baa lagu beegaya rubucii maxaa laga samayn waa in baqiya hadduu soo haro aqalu min muddin mud wax ka yare hadduu soo haro dhaglay wax ka yare hadu soo haro saama canhu yowman maalin dhamaystiran unbuu ku beegi ilan soonkii ma barbar oo la odhan maayo de maalin barhkeedun soon la odhan maayo waxa weyaan maalin dhamaystiran ayuu ku beegay halkaasi markaa waa ugaa dhiixaya waan u eg la helayay wain kaana saydu ugaadho hadday tahay mimaa laa mila lahu wax xayawaan u egi aanu jirin fayatakhayaru wuxuu kala dooranayaa qofkii bayna amrayni laba arrimoodunde arrinkii saddexaad baa meesha ka baxaya dakarahuma almusanifu iyagana sheekhu wuxuu ku sheegay fii qowlii hadalka uu yidhi akhraja biqiimatihi طacaaman ugaadha lafteedii baa la qiimayn maanta ilan xayawaan u egoo la qiimeeyaa ma jiro ugaadhii baa la qiimayn deetana qiimaheediiba wuxuu ku soo iibsan طacaaman raashin watasadaqa bihi aw ama saama wuxuu ka soomi can kulli muddin mud walba yowman maalin wain baqiya hadduu sahra aqalu min muddin mud wax ka yari saama canhu yowman maalin dhamaystiran buu ku beegayaa intaa iyadana waynu isla garana wlkhaamisu ka shanaad addamu lwaajibu bilwaطi waa dhiiggii ka waajibay galmada min caaqilin galmadii qof caaqila ka dhacday caamidin oo u kasay caalimin bitaxriimi xaaraannimada og sawaan waxaa isku mida ah jaamaca fii qubulin xubinkii taranka ah, maarata jimaaciisu ha ka dhaco aw dubirin ama xaggii duburka ha ka dhaco kamaa sabaqa san hore usoo sheegay wa huwa ay haada dabul waajibu dhiiggan waajibkii calaa tartiibi isaguna waa tartiibsay waa kala dambeeya fa bihi awalan marka hore waxaa waajibi badanatun neefgeela waa markaa waa galmadii xajka fasahaadisay ama tii cumrada fasahaadisay neefgeelaa kaa guday ari iyo iskulama soo noqonayn kol haddaad xajkii fasahaadisay ama aad cumradii fasahaadisay horta neef geelaa lagaa doonaya waayahay badanatu wa tulaqu badanadu waxay ku dhawaabaysaa cala dakari walunsaa lab iyo dhidig awr iyo iyo hal aad keentaaba waa kaa gudaysaa wey min alibili geela tii lab iyo tii dhidigba badana waa la yidhaahdaa fain lam yajidha hadduu neefkii geel uu heli waayo fabaqaratun sac ha qalo fain lam yajidha heli waayo fa sabcu min alhanami toddoba ari ha qalo fain lam yajidha hadduu heli waayo qawama albadanata neefkii geela ha qiimeeyo bidarahimi bidaraahima lacagha ku qiimeeyo bisicri makata oo qiimaha markaa maka ah waqta alwujuubi maalintii ay ku waajibtay washtaraaha ku soo iibsado biqiimatiha qiimihii markaa markii la gartay qiimiha ku soo iibiyo acaaman raashi marka waa meel geeli baa la waayey maal geeli haddii la waaye dee lacagtiibuu keenayaayo raashin buu ku soo iibinayaa watasadaqa bihi calaa masaakiini alxarami wa fuqaraa'ihi masaakiintii xaramka joogtay baa la siinaya walaa taqdiira waxba markaa loo qadari maayo fi ladii yudfacu likulli faqiirin faqiir walba miskiin walba inteed siinaysaa waxba lagu xadidi maaye adigu u qaybin walow tasadaqa hadduu ku sadaqaysto bidaraahimi lacagtii lam yujzihu ka gudi maayo waa inuu raashin keeno lacagtii baan bixinaya masaakiinta u qaybinaya laga yeeli maayo fain lam yajid طacaaman raashinkiina hadduu waayo ama uu lacagtii iska bixin kari waayo saama can kuli muddin yowman mud walba maalin buu ka soomi dee ninka neef geela lagu qiimeeyey haddana raashin loogu bedelay Eh, haddana bud walba la yidhi maalin ka soon markaas malaa inta hadhayba waa soomi doona waclam ana alhadya calaa qismayni hadyigu haddaba waa laba qaybood buu yidhi axadumaa qaybta koowaad maa kaana can ixsaarin wixii qofka kaga waajibay jidgooyo loo dhigtay wa haadaakani laa yajibu bachuhu ila alxarami qofka ku waajibi maayo inuu xaramkii geeyo bartaasuu ku gowra bal yadbacu wuxuu ku gowracayaa fii mowdici alixsaar meeshaa lagu xidhay ayuunbuu ku gowrici hadduu xaramkii u dirana waa khayr oo loo diidi والثاني كلبات الهدي الواجب وهذه كواجبي بسبب ترك واجب واجب laga tagay aw ficli xaraam ama xaraan la sameeyay hadaba kan isaga waa yakhtasu dabxuhu waxa uu la gaar yahay gowriciisu halka lagu gowraca waa bil harami meel kale lagu gowraco haramku baa lagu gowraca makka meel aan ahayn ka isaga lagu gowraco wadakara lmusanifu hadaa sheekhu wuxuu ku sheegay haddaba arrintaa fii qowli hadalka uu yidhi walaa yujziuhu lhadyu hadyigu ka gudi maayo wala licaamu iyo raashinku toona quudintu ilaa bilxaram inuu xaramka markaa uu ku gowraco neefkii uu ku qaybiyo ama raashinkii inuu maka markaa ku qaybiyo mooyaane cid kale ka gudi mayso marka maxaa la siinaya dadkii baahnaa maka joogay ama kuwii deganaa ha noqdaan ama kuwan xujaydaba hadday doonaan ha noqdaan khasab maaha qofka la siinaya inuu yahay dadkii degaanka ahaa inuu qof maka markaa jooga yahay unbaa khasab wa aqalu maa yujzi inta ugu yaree gudaysa an yadfaca lhadya waa inuu hadyigii u dhiibo ilaa alaaati masaakiin aw fuqaraa saddex miskiin ama faqiir waa inuu markaa hadyigii uu markaa u qaybiyo wa yujziuhu waxaa markaa gudaya an yasuuma xayu shaaa inuu markaa ku somo meesha uu doono oo min xaramin aw gayrihi oo ama wayujziuhu waxaa markaa ka gudaya an yasuuma inuu ku soomo xayu shaa meel alla meeshuu doono min xaramin aw hayri soonku isagu meel male meel alla meeshaa doon dad ku soomaysa marka laga reebo soonkii tarkulma'muurka isaga wanagii soo kala qaybinao soo sheegay walaa yajuusu ma banaana qatlu saydi alxarami ugaadhi xaramka in la laayo walow ka marka waa qofkii aan xarmanayn ee maaragtay xalaaloobay ee ka baxay حرمكي عقال حرمك جوجتي حمامكي يو اسك لين مايو لوما اوغلا ولو كان مكرها على القتل حتى هدو يا ميد لو قصبي انو ديرو وليا ما ذا لو ديرو يا اما ديل او او ديرو مقدو با لا دونيا انو وخا مقدو غي اسك بخي ولو احرم هدو قفكو وحج حضه ام عمره وحضه ثم جن كدبنا او فقتل السيد او غار ديتنا ama maxduuraadkii kale aynu soo sheegnay wax kamida uu ku dhaco lam yadmanhu waxba ka bixin maayo fil adhari qowlka xooga badan isagoo waalan buu wax ugaar buu dilay ama maxduuraadkii kale waxyaalahi aanu soo mamnuucnay wax kamida sameeyey waxba laga qaadi maayo ninkaa isaga maxaa waa waalayi qof waalan waxba la maayo laakiin ixraamkiisi miyuu burayaa maya sidiibuu u ixraaman yahayo waa la wadayaayo dawaafkii waa loo samaynayaayo carafo waa la geynayaayo waa la wadaya walaa yajuusu ma banaana qaطcu shajarihi ay lxarami xaramka geedah geedihiisa in la gooyo xaramka maka iyo ka madiina waa lamid in geedihiisa la gooyo lama ogola wa tudmanu waa la magdhabaa ashajaratu alkabiiratu geed weyn qofkii jaray wuxuu ku magdhabayaa bibaqaratin sac sac buu qalaya wasagiiratu geedkii yaraana waxaa lagu magdhabaa bishaati neef ari waa geedkii yaraaye markaa laakiin dee geedka weyn marka toddoba meelood loo qaybiyo meel ahaan leekaanaya ama hadduu wax aada u sii yar yahay kaa isaga waa la qiimeeyaa unbaa kul minhumaa biصifaةi اudxiya saca aad qalayso iyo neefka arigaad qalaysaa waa inuu yahay wixii udxiyada gelayay walaa yajuusu aydan sidoo kale ma banaana qaطcu goyn walaa qalcu iyo ama rujin nabaatilxarami nabaadkii ka baxay mxuu ahaa geedyarihii ka baxay maka iyo cawskii iyo wixii ka baxay maka in la gooyo ama la rujiyaa iyaguna ma banaana aladii laa yastambituhu naas ee aan ahayn wii dadku beeranayeen wixii dadku beeranayeen marka laga yimaado basashii iyo dee geedyarahaa dadku ay beertaan iyo dalagii la beeranaya soo go-ayey kuwa iyaga waa la goosanaya laakiin wixii aanay dadku beeranayna ilaahay dhulka ka soo saarayay uun kuwaa in la gooyo iyo in la rujiyo toona lama ogola bal yambutu binafsiga wixii iskii u baxayey ama alxashiishul yaabisu cawskii markaa qalala ama geed geedyarihii markaa engegnaa fayajuusu waxaa bannaan qacuhu intiisan muuqata inaad jarto laa qalcuhu inaad soo rujisaa ma banaano gunta hoose inuu ka qoyan yahay oo uu soo baxayo iyaa laga yaaba walmuxilu bidami lmiimi qofkii haddaba xalaashaha ilxalaalu kii aan xarmanayn iyo walmuxrimu kii xarmanaa fii daalika alxukmi saabiqi xukunkan aynu sheegnay oo dhirta xaramka inaan la goynayn ah ugaadhiisana aan la dilaynin sawaaun way u siman yihiinoo labadaba waa ka mamnuuc kitaabkii xajkun halkaasu inoogu dhammaaday wsala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed wallahu aclam